jamcu miftax saddex waxaa ku ah jamcu miftaax in la yidhaha laakiin luqa ahaan markaas daciif weeye labada kale marka lagu fasiraa mafaatiixu lgeybi qeybka furayaalkiisu khamsu waa shan ama qasnadihiisa laa yaclamuhaa mana oga shantaas ila allaahu allah maahane shantaas shay waa waxyaalaha allah la kali noqday oo cid kale og aysan jirin laa yaclamu ma oga maa taqiidu waxa ay nuqsaaminaydo alarxaamu riximyaalka ila allaahu allah maahane riximka ilmaha ku jira mar waa nuqsaamayaan marna waa zaa'idayaan mar waxbaa ku socdo siyaadaa ku socota marna nuqsaanaa ku socota allaah cid aan ahaynna ma oga allaah cid aan ahaynna ma oga khaasatan inta ka horayda afarta bilood markay yihiin biyaha manida ah allah wuu ogyahay subxaana wa tacaalaa ilmahaas kobcidday kobcayaan iyo nuqsaanta ku socota wiil iyo gabar waxay yihiin wax allo waxa ku saabsan waa ogyahay laakiin makhluuqu waxba kama ogan wakadaalika marka ay yihiin dhiiggana waa lamid waa lamid oo calaqada ay yihiin ilaa afarta bilood ay dhammaato markaas kadib haddaad tiraa kombyuutara lagu fiiriyo waxaa la arkay inay wiil yihiin ama gabar yihiin ama ilmihii xoogaa dhankaas u jeedaan marka ilmuhu ay afar bilood gaaraan qaybkii mudlaq ahaa waaba ka bixeenba sababtoo ah makhluuqii gobol ka mid ahba ilaahay ogeysiiyey malaggiiyaaba la ogeysiiyey oo la yidhi qof ajashiisa risqigiisa ahlu janno inuu yahay ahlu inuu yahay camalkiisa qaybkii mudlaq aha markaas waaba ka bixeenba qaybka markaasoo kale yihiin waa nuuc nisbioo dadka gabalaan ogeyn wey makhluuqa gabalaan ogeyn laakiin inta ka horayda oo ay qaybka mudlaqaa yihiin allaah cid aan ahayn ma oga markaas laftirkeeda waxa laga ogaa karo makhluuqa ka ogaa karaa waa shay maxduud ah ee maalan inuu ilmahaanu caloosha ku bila dhammaysanaa iyo inuu soo dhaxa alla keliyaha og inuu ahlujanno yahay inuu naar yahay alla keliyaha og camalka uu samayn doono isaga waa la qoro makhluuqiya qayb la ogeysiiye marka markaas makhluuqa qayb ka mida la ogeysiiyey qaybkii muطlaq ahaa waa ka baxay qaybihiisa qaar ka mid ah laa yaclamu ma oga maa taqiidu waxa ay nuqsaaminaydo alarxaamu riximyaalku wamaa tasdaad iyo waxa ay siyaadinaydo ila allahu allah maahane walaa yaclamu ma oga maa fii qadin berri waxaa ku sugan ila allahu allah maahane waxa berri dhacaya allah maahane cid kale ma oga cid kale oguma jirto malag ma oga nabi ma oga weli saalixana ma oga bukhaariga waxaa ku sugan iyo qayrkiisba gabarh baranburaysa oo aroos u baranburaysa ayaa waxay tidhi wafiina nebiyun yaclamu maa fii qadi dhexdeenna waxaa ku sugan nabi og waxa berri dhacaya nabigu sala allahu calayh wasalam wuu ka nahiyey kelmaddaas weliba ibnu maaja wuxuu wariyey nabigu markuu ka nahiyey inuu yidhi laa maa yaclamu maa fii qadin ila allah falaa taquuluuhu ah amaa haadaa falaa taquluu hadalkan ha dhihinina oo ah berri waxaa dhaxaya nabiga og ha dhihinina maa yaclamu maa fii qadin ila allah waxa berri dhacaya allah maahane cid kale ma oga saasuu ku yidhi nabigu ma ogayn sala allahu calayh wasalam saxiix muslimkana waxaa ku sugan caaisha inay tidhi radia allaahu canhaa waman zacama annahu yukhbiru bimaa yakuunu fii qadin faqad acdama cala allaahi alfirya qofka ku andacooda nabigu sala allahu calayhi wasalam inuu sheegi jiray oo uu sheego waxa berri dhacaya waa qof ku been abuurtay been abuur aad u weyn ilaahay been abuur weyn uu ilaahay ku been abuurtay qof ka yidhaha nabi moxamedaa og sala allahu calay wasalam waxaa berri dhacaya haddaba nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo afdalulbashar ah hadduusan ogayn waxa berri dhacaya waxaad ogaataa cid kaleeto ogunu ma jirto ilaahay baa la kali ah cidda sheegataana waa muftari waa qof aan ilaahay ka baqayno been abuur ka shaqaynaya marka saas la leeyahay waxaa loola jeedaa waxyaalaha qadarkaa oo dhacaya oo aan ahayn masaa'ilka diiniga oo ilaahay nabiga u waxyooday waxaa jira waxyaalo berri ah berrida waxaa loola jeedaa waqtiga xaadirka wixii ka dambeeya dhan berri iyo saa dambe iyo kadib iyo bil kadib iyo boqol sano kadib dhammaan waa loola jeedaa markaas waxaa laga soo reebayaa waxyaalaha diinka ku saabsan oo nabiga ilaahay u waxyooday sida qiyaamaha qabriga jannada naarta waxyaalahaas falaa yudhiru calaa gaybihi axadan ilaa man irtadaa min rasuulin allah sheegay waxa weeyaan waxyaalahaas qaybo ka mid ah rasuulka loo waxyooday laakiin waxyaalaha kale oo qadarkaa dhacaya roobka colaada nabadgelyada ma oga nabiga cid kalena ma oga ilaa waxyaalaha fitanka ah oo qiyaamu saaca ka hor dhacaya oo iyadana nabiga loo waxyooday maahane sal allahu calayh wasalam nabigu wuxuu yidhi sal allahu calayh wasalam walaa yaclamu ma oga mataa ya'ti lmadaru roobku waqtigu imaanaa walaa yaclamu ma oga mataa waqtiga ya'ti lmadaru roobku u imaana axadun qofna ila allahu allah maahane axad kaloo oguma jiro waxyaalo iska odoros ah oo inta calaamada la fidhiyo laydhaha berriyaa roob imaana beenna waa noqoto waa la arkaa inay run noqotoy waafaqdo qadarna waa la arkaa laakiin rabbibaa og cid kale oguma jirto xaqiiqadu waa saas qofkana waxaa sax ah inuusan sheegan wax uusan lahayn iyo awood uusan lahayn oo ku gaabsado inta awooddiisa cilmi ay la eg tahay walaa tadri nafsu nafu ma oga biayi ardin dhulkeebay tamuutu ku dhimanaysaa naf oguma jirto dhulkay ku dhimanaydo ila allahu allah maahani naf kale oguma jirto allaa og naf walbaa meeshay ku dhimanaydo walaa yaclamu ma oga mataa taquumu saacatu saacadda qiyaamuhu markay istaagaydo dhacaydo ila allaahu allah maana axad kale ma oga rawa lbukhaari can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulka laa yidhi sala allahu calayhi wasalam yaquulullahu allah wuxuu leeyahay waa xadiisulqudsi yaquulullahu allah wuxuu leeyahay caza allah qaaliba wajalla alla weyne ana aniga cinda danni cabdii addoonkayga malihiisa agtiisaan ahay bi aniga u imalayna addoonku waxa uu iga malaysto waxaas u iga helaa weye macnaheedu macnaheedana sida imaam nawowi sharaxa muslimka uu ka soo raray alqaadi ciyaad waxay tahay bilgufraani lahu ida stakfara markuu addoonku dembi dhaaf ilaahay ka dalbado hadduu ilaahay ka malaysto ilaahay inuu dembi dhaaf siinayo oo ka aqbalayo istikfaarta dembi dhaaf dalab ka markuu samaynayo hadduu ilaahay ka malaysto in ilaah u dhaafayo u dhaafiduu leeyahy waalqabuuli idaa taaba markuu toobad keeno hadduu ilaahay ka malaysto ilaah inuu toobadda ka aqbalayo camalkiina waa la yimid oo sababkii waa la yimid oo toobaddii waa la yimid wuxuu leeyahay qabuul waalijaabati idaa dacaa markuu tuugo hadduu ilaahay ka rajeeyo alla inuu baryadiisa aqbalayo aqbalid ayuu leeyahay iyo ajiibid walkifaayati idaa dalaba alkifaaya ilaah inuu ka kaafiyo cadowga marka uu ilaahay ka baryo hadduu rajeeyo ou ilaahay ka malaysto inuu ka kaafinayo ilaah waa ka kaafinaya ilaah wuxuu yidhi subxaana ana cinda danni cabdii addoonkayga malihiisa agtiisaan ahay bi aniga uu imalaynaa wa ana macahu anigu addoonkaygaan la jiraa idaa dakarani markuu ixuso maciyadu waa labo maciya caama maciyo guud oo addoommadoo dhan ilaahay la jiro taas waxa weeye waa cilmi iyo qudro ilaah inuu addoommadiisa ku kooday laakiin middan waa maciya khaasa oo macnaheedu ay tahay allaa addoonka la jira binnasri waalcawni wata'yiid allaa u gargaaraya allaa ayidaya waa maciya khaasa weeye wa ana anugu macahu addoonkan la jiraa idaa dakaranii markuu i xuso fa in dakaranii hadduu i xuso fii nafsii nafsadiisa macnaha fii nafsii siran hadduu ii xuso oo asagoo keligiisa oo khaali ah oo dad aysan la joogin uu i xuso dakartuhu waan xusayaahu ilaa yidhi fii nafsii nafsadayda wain dakaranii hadduu igu xuso fii mala-in jamac dhexdiis hadduu igu xuso oo cibaadooyinka gobolka mid ah waxaa sharcigu jideeyey in jamaaca ilaahay lagu xuso salaadaha shantaaha ka mid ah xajkiiyaba ka mid ah acmaal sidaasaha jirta marka acmaasha oo jamaacadaa markaas uu ilaahay ku dhex xuso ilaa wuxuu yidhi subxaana dakartuu addoonkaas waxaan ku xusaa fii mala'in jamac dhexdiis mala-aas mala'aasoo khayrinka khayr badan minhum mara iyo jamca ugu dhex xusay xadiidkaasna waa xadiiska ay culummada gabal u daliishadeen in malaa'igtu banu aadamka saalixiinta ka fadli badan tahay xadiidkan oo waxay leeda xadiisku waa ku cad yahay oo sariixuba ku yahayba ibnu badaalo bukhaariga sharxayna sidaas ayuu yidhi masaladuna masale culummadu isku khilaafeen banu aadanka saalixiintooda iyo malaa'igta yaa fadli badan ahlucilmiga gobol ka waxay yidhaahdeen waa mas'ala nalooba dirsan oo sawaabku uu yahay in laga gaabsado oon la dhihin kaasaa fadli badan maadaama aan nas si gaar ah sariix ugu ah aanan hayn in nala ku kallifay in laga gaabsadaa nabadgelyo badan culummada gobolna halkaasay mareen marka laakiin ibnu badaal xadiidkan sidaasaa ka muuqatu wain taqaraba addoonku hadduu ii soo dhowaadu ilaah yidhi ilaya xaggayga shibran taako taqarabtu waan u soo dhowaanayaahu ilaah yidhi ilayhi addoonka xaggiisa diraacan dhudhun wa in taqaraba ilaya addoonku hadduu ii soo dhowaado diraacan dhudhun taqarabtu ilayhi waan u soo dhowaanayaa baacan baac wa in ataani hadduu addoonku ii yimaado yamshii xaalo uu soconayo ataytu waan u imaanayaahu ilaah yidhi halwalatan xaalaan ahay midkii degdegaya rawal albukhaariyu can caliy bni abi aalib radia allaahu canhu ana rasuulallaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam daraqahu caliyuu ku soo dheelmaday cali ayuu ku soo dheelmaday oo duruqa waxaa la yidhaahdaa ityaanu leyl habeenka in la yimaado daraqahu caliyuu nabigu ku soo guureeyey iyo wa faatimata binti iyo wa faatimata binta rasuulillaah ee gabadhii rasuulku dhalay ahayd sala allahu calayhi wasalam laylatan habeenaa nabigu ku soo guureeyey fa qaala lahum wuxuu ku yidhi lahum cali iyo waxaa la soo sheegay faatima haddana lahum oo damiir jamcaha loo celiyey ahlucilmiga gobola waxay qabaan aqaluljamci itnaan adilo badanoo kitaabkii sunnadaana sidaas waad arkaydaa oo jamac ayadoo mufane loo celinayo damiir jamca oo xafso iyo caaisho oo kaleeto faqad saqad quluubukumaa quluub aa laleeyaha waa jamac waxaa laga hadlaana waa qalbiga caaisho iyo qalbiga xafsa markaa jamacaas waa loo celiyaa sidaas way iska bannaanta fa qaala nabigu wuxuu ku yidhi lahum wuxuu ku yidhi cali iyo faadima alaa tusalluuna miyaadnan tukayn maa tukataan wey waa salaatuleylkii salaadda markaas laga hadlaa waxaana kutusa lafdiga xadiiska oo habeen ayuu ku yimid waana sidaas siday u fahmeen a'immadii salafka ibnu khusayme oo kale wuxuu u baabaystay baabu istixbaabi iiqaad iiqaadi اlmar'i lisalaati اleyl inay sunno tahay qofku inuu eelkiisa ku baraarujiyo u kiciyo salaatuleylka ibnu xibbaanna wuxuu u baabaystay dikru اlmri lilmar'i ahlahu bisalaati اleyl marka lafdiga xadiiskayna ka qaateen oo ah daraqahu laylatan halkaasay ka qaateen alaa tusalluuna miyaadnaan tukayn qaala caliyun wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayo innamaa wax kale maahan anfusa anfusunaa nafafyaalkayagu biyadilaahi gacan allay ku sugan tahay fa idaa shaa ilaah markuu doono an yabcaana inuu na soo dira bacana asaga na soo dira nafteennu gacan rabbi ay ku jirtaa asagu markuu na soo kiciyaan salaatuleylka usoo kacayna fansarafa rasuululahi rasuulka lawaa gadoomo waa ka laabtay sala allahu calayhi wasalam xiina qultu lahu markii aan ku idhi daalika hadalkaas hadalkaas markaan ku idhi waa uu ka laabtay nabigu waa naga laabtay yidhi caliya dhaha ولم yarjic iima soo celin ilaya xaggayga shay-an shayantu yarjic mafcuulkeedu weeyo rajaca mucadaha jirto masderkeedu yahay rajci laa min arujuuc rujuuca midda masderkeedu yahay waa laasim midaanna rajci weeye masderkeedu waa mucadda mafcuulay iska qaadataa walam yarjic ilaya iima soo celin shay-an waxba uma samictuhu nabigiiyaan maqlay walxaal huwa nabigu mudbirun mid daba jeediyey uu yahay yadribu xaal uu garaacayo faqidahu bowdadiisa wayaquulu xaalu leeyahay wa kaana alinsaanu insaanku wuxuu ahaaday akara shay-in shayga ugu badan jadalan dood inta shay a kan u dood badan insaan salaada ma u kacdaanaan idhi dooduu cali keenay wey macnaheedu taasna wuxuu yidhi imaam nawowi macnuhu waxay tahay nabigu inuu la tacajubayo min surcati jawaabihi cali jawaabtiisa uu ku degdegay iyo nabigu inuusan ku waafaqin ictidaarka cali cudur daartay ictidaarka uu ku cudur daartay oo uu yidhi inamaa anfusna biyadillaah hadalkaas inaan nabigu ku waafaqino ay ahayd inuusan hadalkaas dhihin inay ka fiicneed cali hadalka uu yidhi xaafid ibnu xajar laftirkiisu bukhaariga markuu sharxaayey macnahaas in xadiidka laga qaadanayu sheego wuxuu yidhi xadiidka waxaa laga qaadanaa ااعراab can اqwl اladي laa yطaabiq الmuraad wain kaana حقا في nafsi hadalku xaq ba ha ahaado laakiin muraadkii lagaa doonayey ee xaqa ahaa hadduusan waafaqayn in layska daayo wey hadda hadalka cali ku hadlay waa xaq laakiin muraadkii nabigu ugu yimid ma waafaqsana nabiga muraadkiisu wuxuu aha inuu salaatuleilka u kaco taas marka macnaheedu waxay tahay haddii wanaag lagugu baraarujiyo oo daaca ilaahay lagugu baraarujiyo waxa weeyaan daacada waa la ajiibaa amase uu si kale laakiin hadal kalood aad ku xoogaa mucaarado ka muuqan karto nuuc mucaaradaa hadal laga fahmi karo waa layska ilaaliyaa wey waa la yska ilaaliyaa rawa الbخaarي can abi hurayraةa radي الlahu canhu qaala qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka alle wuxuu yidhi in allaha tabaaraka wa tacaala allah qayrkiisa batay wuuna sarreeyaahe idaa axabba cabdan addoon marka uu jeclaado naadaa jibriila malakuljibriilu u yeedhaa calayhi salaam ilaahay addoon addoommadiisa ka mida markuu jeclaado malakuljibriil ayuu u yeedhaa wuxuuna yidhaahdaa inna allaaha allah qad axabba wuu jeclaaday fulaanan hebel fa axibbahu jeclow malakuljibriilaa rabbi saas u yidhaahdaa taasna waxay yidhahdeen waxaa laga qaadanaya culimmada sida xaafid alxaji fatxulbaariga malakuljibriil in manziladiisu malaa'igta kale xataa kasii saraydo taasa laga qaadana oo malaa'igta kale intaan alla u sheeginu malaku jibriil alla u sheegaa fa yuxibuhu qofkaas waxaa jeclaadan jibriilu uma yunaadii jibriilu jibriil ayaa ka dhex dhawaaqa fi samaa'i samada wuxuu yidhaahdaa hadalkan soo socda in allaha allah qad axaba wuu jeclaaday fulaanan hebel fa axibuuhu jeclaada saasuu yidhaha malku jibriil ilaahay baa hebel jeclaadee jeclaada malaa'igtu saas ku leeyi fa yuxibuhu qofkaas waxaa jeclaada ahlu samaa'i samada ehelkeedoo malaa'igtii samada ku sugneed ayaa qofkaas jeclaata wa yuudacu waxaa loo soo dhigaa lahu qofkaas alqabuulu qabuul iyo jacayl fii ahli اlardi dhulka ehelka ku sugan ehelka dhulkana waxaa loola jeedaa ehelka saalixiinta ee ehelka faasiqiintahu qofka saalixa jeclaamayaan tusaalena waxaa kuugu filan nabiga sala allahu calayhi wasalam asaga ah basharka kii u fadli badnaa ambiyada rususha ululcasmiga saalixiinta dhammaan isagaa u fadli badan gaaladuna wax dhadceed oo waa caayi jireen iyo munaafiqiintu marka marka lagu leeyahay dadkaa jeclaanaya waxa jeclaanaya waa waxa qayrka jecel waa dadka ahlu qayrka aho wanaagsan wey xadiidkanna culummada ahlusunna waljamaaca waxay ka qaateen oo u in allaha yatakalamu idaa shaaa bimaa shaaa kayfa shaa alla waa hadlaa markuu doonuu hadlaa siduu doonu u hadlaa ilaahay wuxuu doonuu ku hadlaa bixarfin wa sawtinuu ku hadlaa maxaa yeelay mar kasta oo ilaahay qof jeclaado fiiriya in allaha tabaaraka wa tacaala idaa axabba axadda idaa axabba cabdan mar kastuu addoon jeclaado wuxuu yidhaahdaa inta malakul jibriil u yeehaa horta naadaa jibriil waxayna yidhahdeen culummada ahlusunna waljamaaca nidaha waxaa la idhaahdaa sawdka dheer oo caaliga saasaa la ydhahdaa luqadana saasaa lagu ogya markaasu alla yidhaahdaa in allaha qad axaba fulaanan fa axibo sidaanuba ku hadla al sidaanuba ku hadla marka ahlusunna waljamaacana waa ku itifaaqeen wax khilaafana male in ilaahay hadlo markuu doono siduu doonan u hadlo rawa albukhaariyu can abi hurayrata radia allaahu canhu anna rasuulallaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh qaala wuxuu yidhi yquul اllahu tabaaraka watacaala alla wuxuu yidhaahdaa waa xadiisulqudsi kale idaa araada marka uu doono cabdi addoonkaygu malaa'igta xafadadaa oo acmaasha qorta uu alle la hadlaa fiiri idaa araada markuu doono cabdi addoonkaygu an yacmala inuu sameeyo sayi'atan xumaan dembi xun falaa taktubuuhaa sayi'adaasa ku qorinna caleyh korkiisa u kaadiya markuu qalbiga ka doono ha qorinina suga bal ilaahay naxariistiisaas fiiriya qalbiga markuu ka doono go-aansado xumaan inuu sameeyo ha qorinina suga حتى ilaahay leeya xataa yacmalahaa ilaa uu sayi-adii sameeyo fa in camilahaa hadduu sameeyo faktubuuhaa faktubuu عقوبة qora haa sayi-adii bimilihaa ee ah oo aan ka badnayn inuu leeyahay u qora oo hal dembi uu leeyahay loo lalaabm loo lalaabi ma wain tarakaha sayi-adii hadduu ka tago sayi-adii hadduu ka tago oo qalbiga uga soo dhacday min ajli aniga dartay uga tago faktubuuhaa ey faktubuu qora tarkahu ka tegidiisa iyaahaa uu sayi-adii ka tegey low addoonka waxaad u qortaan xasana hadduu aniga dartay uga tago dembigii isagoo samayn kara a waxaa ku soo dhacay ilaahay weyna cadamadiisa ilaahay cadaabkiisa yaa ilaahay kaa difcinayu siri haddaad caasido waa ka tegey xasano ugu qora tarkiga uu ka tegey daraaddeed laakiin haddii uu uga tago cagsi dembigii waa isku dayay waa isku dayey waa ka caajisay asagoo sameeyaa loo qora ida ltaqa lmuslimaani bisayfayhimaa falqaatilu wlmaqtuulu fi naar waxaa marka uu ku mutay maqtuulku cadaabka muxuu noqday innahu kaana xariisan calaa qatli saaxibi waa dadaalay waa seex ka caajiso waa samay waaye soo ma ahan marka hadduu ka caajiso qof muslima dishiisla waa raadkaadiyo waa waayey asagoo dilay aa loo qora naaruna ku mudana marka ilaahay dartiis markuu uga tago waa markaas marka loo qorayo ajarka waidaa araada hadduu addoonkaygu doono an yacmala inuu sameeyo xasanatan camal wanaagsan oo falam yacmalha uusan samaynin faktubuuhaa iraadadii iyo niyadii ugu qora lahu addoonka xasanatan ajar iraadadii uu doonay darteed aa ajar loogu qora bal fiiriya sayi-adana markii uu doonay waxaa ilaah yidhi u kaadiyaha qorinin bal ka warrama naxariista ilaahay fiiriya fa in xasanadii hadduu sameeyo faktubuuhaa xasanadaa samaynta uu sameeyey ugu qora lahu addoonka bicashri amhaaliha toban laabkeed ilaa sabci miatin ilaa toddoba boqoloo laalaab laga gaaro tobana ugu yah ilaa toddoba boqola la gaarsiinaa hadba niyada sida ay u kala sarraydo amase daacadaas baahida wakhtigaas loo baahan yahay oo ay ku soo aadday siday u kala adag tahay hadba oo waxaa jirta daaco wakhtiyada gobol maalan wakhti dadku iska barwaaqaysan yihiin sadaqaad la baxdo ajaraad ka hele waqti qatarahoo majaaca oo gaaja jirto sadaqadaad la baxdo ajarka aad ka helaydo lama eka waqtigii barwaaqada midaad la baxday marka waqtiga ay ku soo aado cibaadadu kullina cibaadaadku waa nuucaas oo waxa weeyaan meel wanaagga uu ku faafo tawxiidkii sunnadu ku faaftay dacwada aad ka sheegto iyo meel hariib ay ku tahay sunnadu midaad ka sheegta islama ajar eka dhammaan daacaadkuna waa saas waana sababtaasay yidhahdeen culummadu midda nabigu sal اlahu alيه waslm uu yidhi saxaabada markuu ka hadlaayey saxaabadayda mid ka mida hal koombo oo uu sadaqaystay buurta uxud wax la mid ah oo dahaba mid idin ka mida hadduu sadaqaysto ma gaarayo amase koombo barkeed weliba markaas wuxuu la hadlayay saxaabo kale oo laakiin bacda alfatxi islaameen macnaha bacda sulxi اlxudaybiya saxaabadaasuu la hadlaya markaasuu leeyahay buurta uxud haddaad sadaqaydaanoo dahaba ma gaari kartaan koombo ay sadaqayn saxaabadii hore waxaa kale hormariyey maxay ta waana middaa suuratulxadiid midda ilahay ku sheega laa yastawi minkum man anfaqa min qabli اfatxi waqaat ah, marka waxaa kale hormariyey waktigaas hore baahida loo qabay hantida iyo nusrada diineed iyo qurbada diineedoo jirtay oo ay ugu nusreeyeen halkaas ayagoo aan markaas aysan u muuqan awood iyo la sugayo cizo laakiin ikhlaas iyo ilaahi weynaa subxaanahu wa tacaala inay naftoodii xoolahooda riladiisa ku gateen ay ku bixiyeen ay ku heleen ajarkaas weynanka badan waana midaas midda caaqilu zamaanka nabigu uu yidhi sala allahu calayhi wasalam markaa diinka uu qariibka noqdo oo qofka haystaa la mid yahay dhuqul dab a ah, qof haya qofkaas markaas diinka ku dhegan konton idinka idinka miduhu la ajir egi saxaabadu ku yidhi markaas yidha mase konton ayaga maya waa konton idinkaahu markaas macnahaasna ibnulcarabi almaliki wuxuu ku tawjiihiyey wuxuu yidhi saxaabada way jirtaa abwaab aan marna lagu gaarayn sida saxaabinimada laakiin baab gaarah masaladaanu ka hadlaynaa baabkaasoo ah baabulamri bilmacruuf wanahyi can lmunkar waqtigii saxaabada hadday wanaag amraan saxaabada kaloo dhanaa ku taageerayday iyo muslimiintaas hadday xumaan reebaanna waa lagu taageerayey laakiin waqtiga diinku qariibka noqdo markaad wanaag amarto waad ku eedoobi waa lagugu caayi waa lagugu aflagaaday adigaa u dakadoobaya waxa weeyaan intii la doona lagu aflagaaday marka baabkan gaarka weeye baabka uu nabigu leeyahay sala allahu calayhi wasalam konton ininka mid ah ayuu la ajra kana qofka waqtigaas diinka haysta saas ayuu ku tawjiihiyey rawa lbukhaari can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula llaahi sala allahu calayhi qaala wuxuu yidhi qaala allahu tacaala ilaah wuxuu yidhi ana cinda danni cabdii addoonkayga melihiisa agtiisaan ahay bi aniga u imalayna xadiiskaas waa soo qaadanay rawa الbukhaariي can abi saciidin اlkhudriي radي الlahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi salى الlahu عalayه wasalam in allaha allah subxaanahu nuqsaaniyo ceeb ayaan ka fogaynaahe wa tacaala allah wuu sarreeyaahe yaquulu wuxuu ku leeyahay liahli اljanna yaa ahla اljannati ahlujanno uu leeyahy alle waa u dhawaaqa fiiriya in allaha yatakalamu idaa shaaa bima shaa kayfa shaa ilaahay siduu doona u hadlaa subxaana wa tacaala fiiriya ilaahay wuu hadlaa ahlu jannuhu la hadlaa aakhiro xuruuftaanuba ku hadlaaba fiiriya wuxuu leeyahay yaa ahla aljanna uu leeyahy fayaquuluuna waxay leeyihin labayka waan ku ajibnaa rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenniyo wasacdayka ilaahayo daacadaada ayaan saacidnaa daacadaada ayaan saacidnaa wlkhayru khayr kulluhu dhammaantiis fi yadayka labadaada gacmoodu ku sugan yahay ilaahayow fa yaquulu rabbiga wuxuu leeyahay hal radiitum raalli ma noqoteen uu rabbi leey iiri rabbiga hadlaa rabbi waa hadlaa saasay ahlu sunnuhu qabaan fa yaquuluuna waxay leeyihiin ahlu jannuhu wamaa lanaa maxaa noo sugnaaday laa nardaa xaalo aanaan raalli noqonayn yaa rabbanaa rabbiganiyo maxaan sababta keeni kartaa maxay ta inaanaan raalli noqon sabab keenaba lama arkee rabbigeeniyo walxaal sababka aanan u raalli noqonayn muxuu yahay qad acdaytana aadna siiday maa lam tucdi waxaadan siin axadan qof oo min khalqiga ka mida fa yaquulu rabbi wuxuu leeya waa alaa ucdiikum miyaanan idin siinayn afdala wax ka fadli badan min daalika wixii aanan siiyey jannadii ku jireen ogow war janno wax ka fadli badan mawaadnaan rabin mayna siiyaa wax janno ka fadli badan fa waxay leeyihin yaa rabbanaa rabbigeeniyo wayu shayin shay muxuu yahay afdalu ka fadli badan min daalika kaas aad nasiiday fayaquulu rabbi wuxuu leeyahay uxilu waa ku dejinaa calaykum korkiina ridwaanin raalli ahaanshayga raalli ahaanshaygan korkiina ku dejinaa falaa asqadu calaykum korkiina u caroomaa bacdaw rilahaas ka gadaal abadan weligay u carooma marka taasuna maxay waafaqday aayadii qur-aan waa ridwaanu min allaahi akbar ilaahay ladiisaa ka weyn jannada suuratu tawba marka kitaabkii sunnadii waxay isku waafaqeen ilaahay riladiisa aa ka weyn janno taasaa janno ka weyn tama alkitaabu bixamdi illaahi ilaahay baa mahad iskale kitaabku waa noo dhammaaday ilaahay mahadiis oo mawlaheenna iyo sayidkeenna ah sala allahu wsalaam wbaarak calaa nabiyina moxamed ilaahay weynaa ayaa mahad iskale ilaahaan u mahadinayna noo dhammeeyey oo noo khatimay mukhtasaru saxiixi albukhaari kitaabkii ahaa caawo kun afar boqol soddon iyo sagaalkii bishii afraad oo ah rabiicu thaani labadeedii labadeedii ilaahay baa mahadsan wixii aan ku gefay ilaahay baan uga xafisdalba waxaan asiibayna ilaahay baa ku mahadsan ilaahay weynaa waxaan weydiisanaynaa qaatumadayda inuu wanaajiyo rillahiisana uu nagu dejiyo culummadii noo soo akriday oo iisoo akridayna ilaahay riladiisa ku dejiyo